ugu khayr badan hadal la maqlo oo la dhegaystana waxaa u khayr badan waa hadalka ilaahay jala wacalaa iyo hadalka nebiga calayh isalaatu wasalaam kulligeenna waan baahannahay oo ilaahay baan u baahannahay yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ilaahay baa leed yaa ayuha annaasu dadow antum alfuqaraa kuwo baahan baa tihiin baa ilaahayna leeyahay laakiin maxaad u baahan tihiin ilaahay ma dhihin lacag baad u baahan tihiin ilaahay ma dhihin cuntaad u baahan tihiin ilaahay jalla wacalaa ma odhan daaro iyo aqalaad u baahan tihiin ilaahay wuxuu yidhi antum alfuqaraa'u ila allah ilaahay baad u baahantihi mar walba bini aadanku waa kii baahan baahi fara badanna gudaheenna waa lagu abuuray ogada dharka baahi baad u qabtaa aqal iyo hoy baahi baad u qabtaa cunnada baahi baad u qabtaa acabka biyaha baahi baad u qabtaa oksijiinka hawada baahi baad u qabtaa xaas iyo ubad inaad yeelatana baahi baad u qabtaa kasbi iyo shaqo inaad yeelatana baahi baad u qabtaa waxaa soo baahiya isku wadagee baahida ugu muhiimsan ee bini aadanku ay leeyihiin waa hidaaya alhidaaya waa mas'alada keliya ee ku soo aroortay suuraة اlfaatixa oo qofku mar kastuu tukanayo hadduu fara tukanayo hadduu sunno tukanayo uu leeyahay ihdina الsiraaط اlmustaqiim baahida bani aadamkuna way kala weyntahay ogow baahi baad u qabtaa dhar baahina waxaad u qabtaa daawo dharka iyo daawada dharka muhiima haddaad iminka aqalaa tagto oo tidhaahdo baahi labadaa baahi bay haysa daawona waan u baahanahay dharna waa dharla-aanna way haysaa waxaa lagugu jawaabayo lagu odhan war annagu daawo lacaguma haynee laakiin mare aad cawradaada ku asturta waan haynaayo hoobaa lagu odhan haddana baahida dharka aad u qabtid iyo baahida bini ay u qabaan maaragtaanay cunnada waxaa muhiima baahida cunnada haddaad tidhaahdid dharna waan u baahanahay gaajina way haysaa waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo dharkuuma hayna haddee laakiin waxaan ku haynaa cunee bal cunnadahan kusiina fadhiiso lanna ilaahay waa og yahay shayba shaygaad uga baahi badan tahay buu ilaahay ka dhigay rakhiis adoo haddana laba baahi ay ku haysa aqal wada garaacay baahida cunnada iyo baahida acabka waxaa tidhi gaajana way haysaa oonna way hayaa aalucunta xaafadda xilligan ma taalle laakiin biyo ayaalle biyahan ku siinee fadhiisa baa lagu odhan biyihii buu ilaahay ka dhigay rakhiis baahida bini aadanku ay u qabaan biyaha iyo baahida bini aadanku ay u qabaan oksijiin hawada midkee muhiima oksijiinka ilaahay waxa uu ka dhigay free cid kugu kontaroolaysa he ma lahan meel kastoo tegto hawada waad helaysaa baahida aan hawada u qabno iyo baahida aan u qabno hidaayadda hidaayaddu waa ilaahay macrifadiisa waa ilaahay garashadiisa jalla wacala waa in ilaahay qalbigaaga islaamnimada uu ku sharxa inay tahay diin xaq ah faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam aayaddaasi markay soo degtay uu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada dushooda ku akhriyey qofka ilaahay jalla wacala uu la damca inuu hanuuniyo laabtiisa ilaahay ku sharxaa islaamnimadu inay xaq tahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hidaayaddu waa nuur nuurkaa ilaahay mooyaane cid kale ma hayso qofka ilaahay nuurka qalbigiisa uu geliye buu rasuulku yidhi qofka xubnihiisa ayaa u jajabnaaday ilaahay inay adeecaan hadduu nuurkaasi qalbiga galo allaha inoo geliyo wakadaalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نهدي به من نشاء من عبادنا با إلهي يلي ونوركاas ilaahay mooyaane cid kale ma milkido qofka ilaahay uu doono qalbigiisa nuurkaa ku tuuro allah inoogu tuuro aamiin dhahda walaalayaal markaa bay saxaabadu yidhahdeen nebi allow oo nuurkaasi qalbiga inuu galay wax calaamaadoo lagu gartay may jirtaa ma noo sheeg markaa buu nebigu yihi haa attajaafi can daari اlguruur buu nebigu yihi qofka ilaahay qalbigiisa hidaayadda nuurulhidaaya qofka qalbigiisa ay biyo dhigtay waxaa lagu gartaa attajaafi can daari اlguruur daartan dadka dhagaysa ee khiyaaliga ee beenbeenta ee kasaraabin biqiica uu ilaahay ku tilmaamay ayaa qofkaasi ilaahay qalbigiisa ka jeediya ma qiimeeyo adduunyada walaa dadka adduunyada haystana ma qiimeeyo meesha adduunyada lagaga hadlayana ma qiimeeyo wاlinaabatu ilaa daari اlkhuluud buu nebigu yihi sifada labaad wuxuu nebigu ku sheegay qofka qalbigiisa nuurka ilaahay uu geliya calaamadda labaade lagu garto waxaa ka mid a daarta lagu waaryayo ee bini aadanku marna aysan ka guurayn allah inagaya waa jannade daartaasuu qofka muminku jecladaa buu rasuulku yidhi qoloftiisa unba adduunyada taallo mooye muminka qalbigiisu jannadu yaallaa sidii saxaabigii abu rayxaana radia allaahu canhu khaswad buu ka soo noqday zamankaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ninku markuu diinta dadaalkeega iyo jihaadka u baxo ama dhaawac ama dhimasha lagu tirinaya labadaa mid unbaa la filaya inuu la soo noqonaayo laakiin abu rayxaana waxaa ilaahay nabad soo celiyay isagoo nabad qaba leanna mar alle markuu salaadii ceshaay uu tukaday buu gurigiisii tegey haweenaydiisii oo u diyaara ayaa ku soo boodo markaasuu ku yidhi in yar laba rakacan tukada ii kaadi buu ka yidhi taxiyatal sunnihii salaatalceshaha ka dambaysa iyoku guryahay la tegayeen innaga maanta waxaa laga yaabaa dadka muslimiintu sunnahana masajid bay ku tukadaan faraa'idana masaajiddii baan ku tukanaa salaaduu addoonku tukada buu nebigu yihi salaadda ugu fadli badan waa salaadda uu qofku gurigiisa ku tukanaayo ilaa faradka mooyaane maa habata can الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam salaad kasta oo farada markuu nebigu ka baxo wacdi unbuu jeedinayey ama ummaddu wax baraayey ama nasiixu ummadda u jeedinaayey ama kuwa soo islaamay buu diinta baraayey ama ka qur-aanka la baraya buu odhan jiray maxaa lagu baray ama martida masjidka timiday buu nebigu la fadhiisanayey amaa sunnaha waxaa nebiga laga soo arooriyey inuu gurigiisa la doonan jiray salaadda sunnaha caadadaabay saxaabadu lahaayeen si ay guryuhuna ay barakadda salaadda iyo naxariista salaada ku soo degaysa ay guryuhu nasiib ugu yeeshaan oo ilmaha yarna uu ugu agbarbaaro hooye iyo aabbo cibaadaysanayo diin leh ayaa nebigu noogu jideeyey salaad lagu tukado salaad sunno oo la tukado salaadda ugu fadli badan waa salaadda qofku uu gurigiisa ku tukanaya ilaa faraa'ida mooyaane abu rayxaana salaaddiibuu guriguu la yimiday haweenaydiisibaa ku soo bodo markaasuu ku yidhi iinkaadi han sunnaysteen laba rakac uu tukaday siduu laba rakac ugu taagnaa wuxuu maqlay muadinkii oo u dhawaaqaya salaat alfajarkii xayo cala salaa xayo cala alfalaax xayo cala salaa xayo cala alfalaax sunnihii buu khafiifiyey masaajidkii buu tegey uu soo tukaday markaasay sugtay ku tidhi yaa abaa rayxaana khasawta ilaahay dartii baad u baxdo jihaad baad ku maqnayd waad soo daasho safarna waad ka timiday adoo nabad qabana ilaahay waa nuukaa soo celiye aniguna xalay oo dhan faraashka dushiisaan kugu sugaayey adiguna salaadun baad ku jirteen miyaanan xaq anigu kugu lahayn bay ku tidhi markaasuu ku yidhi xalay toole hal mar oo keliya haddaad maskaxdeeda ku soo dhici lahayd xaq waad igu yeelan lahayd buu yidhi laakiin marna kuma xasuusan buu ka yidhi oo maxayga kaa mashquuliyey wuxuu yidhi xuuralcaynta iyo naciimta ilaahay jannada ku sifeeyey buu xalay qalbigaygu joogay buu yidhi bilaahi calaykum iminka inteenna halkaa masaajidka soo gashay haddii la yidhahdo war tobankii daqiiqo eed salaada aan imaamka gadaashiisa ku tukanaynay qalbigeennu halkuu ku maqnaa maanta waa labada marxaladood ee la garto qalbigu ma saliimba mise waa mariid qalbigu muu bukaa mise uu caafimaad qabaa laba marxalaa la gartaa laba marxaladood cinda asalaa markaad salaada tukanayso kow iyo cinda almusiiba markay musiiba kugu dhacdo waa labada marxaladoodee lagu teesteeyo qalbiga muu caafimaad qabaa uu bukaa salaadda markaa tukanayso tobankaa daqiiqo labiyo tobankaa daqiiqeed imaamka gadaashiisa aad ku tukanaysid qalbigaagu xaggee buu ku maqnaa lidaalika ibna qayim aljawsi raximahu ullah dadka salaadda tukanaya shan buu u kala qaado wuxuu yidhi qolo salaadda ay tukato adduunkan iyo aakhiro ilaahay waa ku cadaabi buu yidhi waa kuwee waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadeediiyo iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yidhi fawaylu lilmusalliina aladiina hum can salaatihim saahuun salaadda way tukadaan laakiin awqaaddeeda xilligay rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaaddooda ilahay waa ku cadaabayaa baa la qolada labaad waa qoladee salaadda way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajiddana way yimaadaan laakiin qalbigoogu xaadir ma aha min albidaaya ila anihaaya salaaddoodu waa sahwi kuwaana salaaddoodu ilaahay bay hor hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culammadu yidhaahdeen salaadda saddexaad waxa weeyaan uu tukanayaa salaadda jamaci iyo jamaacaddii masjidkuu ku ilaalinayaa laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabayaa jihaad buu bilaabayaa qalbigiisii buu la tegayaa deedna uu ka soo celinayaa haddana uu la tegayaa uu ka soo celinayaa kaa salaada intuu la yimid ilaahay baa u qorayo ka aqbalaya inta ka dhimana ilahay waa ka cafinaya baa la yidhi salaadda saddexaadna waa salaadii waa salaadda maaragtaani awliyada istaciinuu biالصabri والsalaa waa kuwa maaragtaane xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrini ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday cedeedda iyo dayaxa isbeddel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat alistikhaara loo jideeyey istaciinuu bisabri waasalaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada waa salaadii nebigeena calayh salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa bihaa yaa bilaal yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxay han ku raaxaysane xubiba ilayhi min addunya alaa adduunka waxaa yaalla saddexba aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey aiibu waxaa wixii uduge udgoon wالnisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wa jucilat quratu cayni fi salaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaaddaa laga yeelay buu nebigu uhi calayh salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaaddaas ay barteen iyaku inay salaadda ku raaxaystaan in salaaddu ay u noqoto meel markay salaadda ay xidhaan adduunyadaba ay ka tegaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaadda xidho haabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaaddan tukanaysid annaku waan laanaya sead ku hesha adigu salaadan mar alle markuu salaada tukanay lilmadaa ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli salaati lcishriina sana watanacamtu bihaa cishriina sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho labaatan sana ayaan u soo tabcay buui u dadaalay hadda labaatan sanana waan ku raaxaystaa bu ihi salaadaas kayfiyadda salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu uhi niman yaho anuu safka markaan gala buu hi imaamka aan gadaashiisa istaageen salaadda xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu الnaasu lirabbi اlcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu ihi salaadda inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriya ucbud اllaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayna ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaaya wuxuu idhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaadda dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaabdoon layidhi ilaahay baa kuu yeedhay xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dembeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaadu ii dhammaataa aniga oo oh, marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan ku dhammaystaa buu yidhi rslii ninkuna dareenka ku dhamaysataa masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa waama in kaana min almukadibiina adaliin masaajidka o dhan baa idhi aamiin waa rakacaddii labaad salaat alcishaa anna waan ku jiraa safka hore salaaddii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labaad halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa unbaa bilaabo alla bilaabnu midh annagu alla waa ku daragu laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligeen gudaha ka wada hadallaa buu yidhi wاlinaabatu ilaa daari اlkhuluud min asbaabi اlhidaaya inuu qalbigii qofka nuur alhidaaya ay degtay waxaa lagu gartaa buu yidhi rasuulku daarta waaritaanka u saaxiibka ee lagu dambaynayo ayuu qofka muuminka qalbigiisu jeclaadaa buu rasuulku yidhi wاlisticdaadu lilmowti qabla nusuulihi wاlisticdaadu lilmowti qabla nusuulihi calaamadda saddexaadee muuminka lagu gartaa waxaa ka mida buu yuu yidhi rasuulku inta qofka muuminkaa ajashu aysan ku iman isagaa dhimashada u diyaara man mina laa yakraha almowt dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecelnahay ashyaada materiyaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata aynugu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu le lacag haddaad haysa mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonayo qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina mandara الraxmaana mina in allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum walilaahi اlmahalu laclaa adoo shaqadaadii ka yimiday haddaad qolkii hurdada aad ugu timaaddo xaaskaagii oo nin kale ula fadhiya ka waran walilaahi اlmahalu laclaa halkaa ilaahay ma jeclo mana rabo in lagu arko jacaylo kale iyo cabsi kale iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jidhka la sheegay inay keligee tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso kelyuhu waa labo garbuhu waa labo bowdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku yidhi idaa saluxat saluxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi alaa wahiya alqalb xubin baa ku jirta jidhka bini aadamka hadday hagaagto jidhkao dhan baa hagaagi hadday ba'naatana jidhkao dhan baa ba'naan taasina waa qalbiga buu nebigu yidhi hadday hadduu qalbigu hagaago qalbigu muxuu ku hagaagayaa waa ilaahay macrifadiisa hadday qalbiga macrifada ilaahay ay degto xubnaha bini aadanku waxay noqonayaan xubno marna ilaahay aan cisyaankiisa ku dhacayn marna ilaahay inay caasiyaan way adkaan maadaama xubintaasi maanta ay bukootay indhaheenni waxay rabaan bay eegayaan dhegaheenni waxay maqlaan bay dhegaysanayaan gacmaheenni waxay rabaan bay qabanayaan lugaheenni meeshay rabaan bay aadayaan dhaqaalaheenni meeshaan rabnaa ku bixinaynaa hadalkeennii meesha waxaan doonaan ku hadlaynaa waxaan doon xasan albasri raximahullah ayaa yidhi soddon sano maan qoslin afartan sanana maan kaftamin waxaan soo gaadhay rag iyo aqwaam waxaan soo gaadhay aan markaan la joogo aan isku malaynayey inaan anigu tuug ahaan isku malaynayey buuhi waa imaamkee waa khayru taabiciin weeyaan waa caalimkii taabiciinta ugu cilmi badnaa weeyaan waxa hadalkaa leh soddon sano maan qoslin buu yidhi afartan sanana hadal kaftama igama soo bixin waxaan soo gaadhay aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasanulbasri ninka sida leh hadday jidhka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta ixfad illaaha yaxfadka ixfad illaaha tajidhu tujaahaka ilaahay amarkiisa ilaali adiga ilaahay baa ku ilaalin nin culammadii salafka ka mid ahaa boqol iyo labaatan jir buu noqday da'diisu ayuu gaadhay timuhuna ma caddaanin waa boqol iyo labaatan jir labaatan jirka socodkiisu ku socdaa labaatan jirka sidiisu u hadlaa xoogga labaatan jirkuu leeyahay sida labaatan jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waata dhaqaaqileh dhallinyaradii kaa yaryareedoo way buusbuusayne way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaan ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigan ayaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaane xooggiyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmadii dhallinyarnimadii xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baan ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalina innagana maanta dhallinyaradeenna eega labaatan jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyada aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la welweli maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisii addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimid waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimid markaasuu hi magacaabaa lagu yidha waryaa wuxuu idhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka ado ado i xidhoon baa dhar ii noqonaya buu yidhi markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu yidhi markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey ba anu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu yidhi hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doona uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid buurahana dharar ma gaadhayside bini aadan xariya kaadila daciifa tahee maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey ag naga buux dadkan soo socdo o dhan waa wada bullaacad socoto ilaahay baa na sakri mooyaane waaa le waxaa nahay ma jirto waxaa qiimo ku leedahay waa ilaahay aacaddiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindha iyo kaadiyo dhiig iyo biyaha kaa buuxa waxay bini aadamku ay haystaanee maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waaasna wa wax ku taraya maaha waxaas man baطaca bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigayaan horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala lixdan sanaad haysataa keliya lixdankaasna waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baa tahay haddaad lixdankaa sane adduunyada aad joogtid aad ku noolaatid addoonnimo maalintaad naftu ay kaa dhacdeed ka baxda adduunyada adiga waxaa ku bilaamaysa xorriyad baa ku bilaamaysa xorriyad nin saalixiinta ka mida kaana yasuuma annahaar wayaquuma alleyl sakaraadkii markuu qabtay buu qosol bilaabay nin xanuunsanoo qosley ka waroo sakaraada markaas marka waa saac masaacaddan aad hadlaysaa baa lagu yidhi masaacaddan aad kaftamaysaa ood qoslaysaa wuxuu yidhi ohin anu aan dhammaystay buu yidhi maanta laga bilaabaa farxadda ay bilaamaysa buu yidhi ibnu cabbaas radia allaahu canhuma naxashkiisa markii lagu qaaday qabrigii la geliyey haatif waxaa la maqlay aayaddan qur-aanka ku celcelinaya yaa ayatuha الnafsu اlmuطma'inة irjicii ilىa rabbika raadiyata mardiya faadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii waayo sagaashan sano ama dhowr iyo siddeetan sano waxau ku dhammaystay oohin buu ku dhammaystay noloshiisa o dhan maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda cilmiga baro maruu ilaahay caabudo iyo maruu ummadda wax baro maruu isagu ilaahay la munaajoodo iyo maruu dadku sida ilaahay u baryaan uu u sheego noloshiisao dhan wuxuu ku dhammaystay bayna cibaadatin wa cilmin wa dacwatin buu ku dhammaystay markaa lixdankaa sane toddobaatankaa sane ilaahayna siiyey waxaa laynoo keenay adduunyada walaalayaal inaan ilaahay jalla wacala aan kula baayac mushtarayno khulayd binu cabdilaahi baa yidhi muuminka saddex meelood in laga waayo maaha buu yidhi saddex meeloodun baad leedahay masjid masjidu yacmuruhu wa beytun yasturuhu wa xaajatin laa ba'sa bihaa buudi saddexdaa ayaa qofka muuminka la doonay wakhtigiisa inuu ku bixiyo masaajid uu camiraayo mar salaad buu ku tukanayaa mar qur-aan buu ku akhrisanayaa mar cilmiguu culummada ka baranaya mar dadka muslimiinta belaa salaadee dayacan ayuu u fikirayaayo intuu ziyaarto ayuu masaajidkii culummada iyo cilmiga iyo khayrku ugu yeedhayaa waa baytun yasturhu qofka muuminkaa meesha saddexaadee ladoon in loogu yimaado aqalkaaga aqalkaaga wakhtigaaga ku bixi oo ciyaalkaaga islaantaada la fadhiiso asxaabta rasuulku miskiidka markay joogaanna arday bay ahaayeen guryahooga markay togaanna mucallimiin bay ahaayeen mujtamaca kale markay dhex socdaanna muballiqiin bay ahaayeen difaaca diinta markii loogu yeedhana mujaahidiin bay ahaayeen miskiidka markay joogaan arday abubakar baa wax baranaya oo cumar baa baranaya oo cali baa baranaya oo cumaan baa baranaya tacliim wa tacallum rasuulkay ka baranayaan calayhi salaatu wasalaam marna dhexdooday isbaran iyo isbarayaan markay guryahooga tagaanna waa maxay waa mucallimiin weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwa ilaahaye nebiga rumeeyeyow reerihiinna naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi cali ibn abi aalib wuxuu ku fasiray waa reerkiina diinta bara weeyaan macnuhu madarasad iyo malcaamad iyo jaamacad magaalada madiine cahdiga may lahayn nin kastoo saxaabiya aayadda qur-aanka iyo qowlka uu nebiga ka soo maqlo ayuu habeenka reerkiisa ula tegay uu reerkiisa barayay markaasaa mar keliya iyo ciyaalkii iyo dumarkii iyo raggii waxay noqdeen dad cilmigoogu meel keliya wada socdo oo cibaadada meel keliya ka wada socda oo diinta meel keliya ka wada socda oo fahmiga diinta meel keliya ka wada taagan mujtamaca waxay noqdeen hadday shan boqoloo ninoo martiya maanta masjidka nebi maxamed ay timaaddo meeshii lagu marti qaadayeyna waa diyaar aqaladii diinta lagu barayeyna waa diyaar mujtamac cajiiba weyaan mujtamacaasi guryahooga markay tagaanna mucallimiin bay noqonayeen mar alliga markay dadka kale u tagaanna muballiqiin aladiina yuballiquuna risaalaati illaahi bay noqonayeen difaaca addiini waalwaطan diinta markay noqoto difaaceegana mujaahidiin bay ahaayeen bilmaali waالnafs naftoodii maalkoogay diinta ilahay ku difaacayeen marka muslimka waxaa la doonayaa wakhtina masaajidkaaga sii wakhtina gurigaaga reerkaaga iyo ubadkaaga sii wakhtina waxaa lagaa rabaa inaad ka shaqaysid kasbi xalaala kasbi xalaala si aad xaaraan uga badbaadid saad mas'aladda bini aadanka aada uga badbaadid saad u noqotid yadulculya gacanta sarraysa ee la baxaysa sadaqadda buu nebigu yidhi ayaa ka khayr badan tas hoosayse wax weydiisanaysa saddexdaa sifaa qofka muslimka laga doonaya saddexdaa meelood laakiin innagu soomaali haddaana dabeecaddeena ka warrama dabeecaddeena ayaa naga bedeli dad adduunka maqaaxi uun fadhiyo shaha cabbaaya oo sheekaynaya oo waxa caalamka ka dhacay la socda soomaali un la hayaa maantaan ka sheegaya baytulmaal waddannada eshiya waddan ka mida ah ayaa nin caalima oo madarasad haya ayaan ziyaartay luqada carabigana xabad xabad yar buu tuuranayay markaasuu yihi min ayna markaasaan ku ihi min jibuuti markaasuu yihi qariib min maka <laughs> markaasaan ku ihi ma samictu ma samictu ayb soomaal qariib min maka waran halkaan u sheega ardulxabasha qariin min maka maka iyo madiine iyo ciyaalkaa qur-aanka u dhigaya mooyaane caalamka waxa ka socda warba kama hayo sanadkiina waxaa laga yaabaa konton ardaya oo xafadata kitaab illah inuu soo saaro soomaali muxuu soo saaraa balsheeg afartan sano ka hor wixii waddankeenu ku dumay baa la hadalayaa ilaa imika ummad socod ummad socotaan nahay ummad sheekaynaysaan nahay ummad waxaan u badannahay waxaan loo diran ku mashquulsan sidee markaa horumaraan ku gaadhaynaa war labada nindhood ee kugu taalla baa lagu leeyahay ilna adduunyadaada ku eego ilna aakhiradaada ku eego wakhtigaagana saddexdan u qaybi siddeed saacadoodna waxaad ku camirtaa masaajidda sideed saacadoodna waxaad ku camirtaa reerkaaga reerkaaga iyo ubadkaaga iyo naftaada xaqeega sideed saacadoodna waxaad ka shaqaysaa kasbi xalaala maxaa ka tegay bal sheeg sideed saacadood masaajidka salaadii baad ku tukan waad ka soo horrayn waad ka waad ku dambayn qur-aan baad ku akhrisan dikri baad ku samayn xalaqadaad ka qaybgeli culimmadaad dhegaysan dadka caamadee dayacan ee cid u damqanaysa cid u tegaysa aynan jirin ee weliba dhallinyarada u badan ayaad yaad gacanta intood soo qabata masaajidda keenay yaa ghulaam aslim ghulaam yahuudi oo nebiga u khidmaynaya calayh salaatu wasalaam ayuu nebigu tabay awey uu bukaabaa lagu yidhi lugihiisuu ku socdo nebigu yarkeeraa uu tegey daedna markaasuu nebigu u galay yark yaraayoo naftu haddeetoo la qiiq qiiqda ay hayso sakaraada xaggaa madaxuu nebigu ka fadhiistay markaasuu yidhi yaa hulaam aslim iska islaam marka yarkii yara aabbihiiba eegu ka baqay aabbihii ilaahay ka siiyey adic abalqaasim abalqaasim aabba warkiisa yeel faaslama alghulaam yarkii yara uu islaamay waxau nebigu ka soo baxay gurigii isagoo wejigiisa farxaddu ay ka muuqato oo leh alxamdu lilaahi aladii anqadahu bi min annaar ilaaha waxaan ku xamdinayaa yarkaa yar sababtaydii naarta kaga badbaadiyey baa mahadlay buu rasuulku yidhi yadhab ila annaas in loo yimaaday ahayd gaadhsiinayeen ay ugu adkaysteen ee u sabreen adiguna u sabir baa nebiga laga yidhi sabir inay dilaan bay ka fikirayaan iyaku isna wuxuu ka fikirayaa inay hanuunaan kaأnii anduru إilى rasuuli الlahi salى الlaه عليه waسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا isagaa isku jeeda maaha cid kale wuxuu ujeedo waa isaga ka dhiigga ee qoomkiisu ay dhagaxyeeyeen ee qoomkiisu aflagaadeeyeen ee wejigiisii shariifkaa qandhuufta lagaga tufay waa isaga calayhi salaatu wasalaam intuu iska masaxo intuu dhiigga iska biyey maalintii maaragtana yowma taa'if ayuu lahaa waxa igu dilayaan garan maayaane waa qoomkayga ilaah u dembi dhaafuu lahaa habeen habeenada ka mida ayuu nebigu salaaddii caaisho gurigaygu ku qornaa caaisha ummalmu'miniin markaasay nebiga hoosta ka soo gashay wuxuu uhi caaisha caaisha caawa maydayn buu ka yidhi rabbigahan caabude caawa ma iska kaydayn markaasaan ka idhi bay tii waanku daayo iska cibaadayso markaa buu nebigu istaagay labada aayadood siduu ugu celcelinayey ayaa bilaal salaaddii fajaruu bilaal u addimay in tucadibhum fainahum cibaaduka wain takfir lahum fainaka anta alcasiizu اlxakiim rabbi inahuna adlalna kaiira min annaas faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim habeen dhan lilmada ka dhaadatay ilintiisa halkuu sujuudda uu dhulka dhigayay bay lilmada qoysa labada aayadoodna macnayga waad garanaysaan aayadda hore waxa weeyaan ereyga nebi ciise calayhi asalaam uu banka qiyaamo ku odhan doono ilaahay hortii uu isku beri doono ayaa nebi maxamed daiifka dusheeda uu ku lahaa oo ereyge anta qulta linnaas ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah yaa ciisa bna maryam ayaa rabbilciza ku odhan doona maalinka qiyaamaha maadaa ku yidhi qoonkaaga reer bani israa'iil anigiiyo hooyaday alla sokadii ilaahay naga dhigtoona caabuda maadaa ku yidhi markaasuu nebi ciise isberi yeelayaa markuu isberi yeela buu odhanayaa haddaad cadaabaysana dee waa addoommahaagii haddaad u dembi dhaafaysana dee amarka adiga iska le ereyga nebi ciise uu banka qiyaamo odhan doono ayuu nebi maxamed ifka dusheeda ku lahaa xataa nazla jibriil calayh salaam markaasaa lagu yidhi yaa jibriil yaa jibriil u teg moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka baa ilaahay ku yidhi yaa jibriil u teg moxamed xabiibkaygii waxaad ku tidhaahdaa ummadaada waan kaa raalli gelin doonaa kuguna dhibi mayno adiga baa lagu yidhi waan siin doonaa ummaddaada siis aad raalli ku noqon doonto kuguna dhibi mayno yaka wax adiga dhibku geliya ka yeeli maynaba yaka baa lagu yidhi markaa buu nebigu lilmadi intuu iska biiyey ayuu salaadii subax nebigu saxaabada tujiyey aawey dareenka iyo shucuurta maanta ikhwat aliimaani walislaam aawey shulcuurtaas cidna uma maqna ummadda walaalayaal inteenna saalixiinta ee masaajidda soo galaysa ee culammada dhegaysanaysa ee diinta jecel ee diinta baranaysa ee diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala u damqanaysa innakaa laynaga rabaa ummaddan aan u fikirno oon wakhtigeenna siddeed saacadoodna masaajiddeenna ku camirno waa mar waxalaqad weeyaan cilmiga la baran mar qur-aanka la akhrin mar dikri baa la samayn saacad baa la fadhiisan sidii abu darda radia allaahu canhu markii la weydiiye laydha abu darda saacad wakhtigiis cibaadadiisa ugu qiimo badan noo sheeg baa lagu yidhi xaaskiisa waxay tidhi wuu fikri jiray tii bas cibaadada ugu qiimo badan uu abu darda uu lahaa fikir keligii intuu meel fadhiisto ayuu ka fikiri jiray ilaahay cadamadiisa ayuu ka fikri jiray diinta ilaahay sideed saacadoodna kasbi xalaala sideed saacadoodna xaqa naftaadii xaqa reerkaagii xaqa ubadkaaga salmaan iyo abu dardaa buu nebigu walaaleeyey salmaan iyo abu dardaa salmaan baa soo ziyaartay abudardaa xaaskii abu dardaayo wuxuu arkay umudardaayo jirhkayga ay ka muuqato nafaqa daro oo dharkayguna maaragtaana ku dulgoogo-ay markaasuu ku yidhi waa maxay noloshan aad ku nooshahay waxay ku tidhi saaxiibkaa dee nin addiyo u baahan maaha addiyo ummaddu anugu ka qaada tiri faraha way dacwaysay moogta walaalkaa abudardaa salmaanow walaalka abudardaa laa yuriidu dunya nin adduunya doonaya ma aha isagaa dee noo shaqo tegi lahaa oo dharka naga bedeli lahaa oo masaariif noo keeni lahaa soo maahayn ha isagaa naga mas-uul ahaa nin adduunyo maaha faruu ka qaada adduunyo ah, waa sugi wuu fadhiistay abu dardaay oo socdaa yimide markaasay ku tiri war walaalkaa salmaan baa fadhiyo ku sugaya dibadda markaasuu uu yimiday uu salaamay cuntay markaa ayuu soo qaaday cuntadiibuu u dhigay markaasuu ku yidhi dee fadhiiso ila cun markaasuu yidhi maya anu waan soomanahay soonka jabi buu hi la cun waa sunne uu la cunay habeenkii bay markaas garab seexdeen mar alle markuu salmaan uu dhinaca dhulka dhigay uu abudardaana uu leeyahay salmaan uu kaa seexday markuu yidhi isla markiiba abudardaa salaad buu u kacay salmaan baa yidhi war yaa seexo seexo jooji salaaddood uu seexiyey bal si fiican hadalka u dhegaysta meel baan u socda hadda kolkuusina malaha uu kaa gamay buu haddana yar kacayo markaasuu hi war seexo kana uu kaca kana uu seexiya kana uu kaca kana uu seexiya wakta sahar saacadihii dambe yuu yidhi iminka ka haddaba ha wada tukana labadeenube markay wada tukadeen ayuu fadhiisiyo wuxuu ku yidhi waryaa abodardaayo i dhegayso rabbigaa xaq buu kugu leeyahay reerkaaguna xaq bay kugu leeyihiin naftaaduna xaq bay kugu leedahay dee mid walba xaqiisa sii buu ka idhi iska aamusa abu darda ila waa nin xalay salaatay leelkiisa laga kala daadiyey oo soonkiina laga jebiyey weliba dardaaran la siiyey ma hadhine intuu soo socday buu nebiga ku soo dacweeyey wuxuu yidhi yaa rasuul allah salmaan baa ii yimido soonkaygiina uu iga jebiyey salaata leelkii xalay tolana uu iga manciyey adoo halkan joogo marjicii dhannaaya ayuu hadalka isaguna iigu yidhi markaa nebigu muxuu yidhi sadaqa salmaan muxuu yidhi sadaqa hee muxuu kugu yidhi wuxuu igu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay ehelku xaq buu kugu leeyahay rabbigaa xaq buu kugu leeyahay dee mid walba xaqiisa sii markaa buu nebigu yihi sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay buu yidhi xadiiskaa ninka lagu akrinaya waa abu darda mise waa inaka bal ii sheega xadiiskaa ayuu ku yimid ninka habeenkiina salaad u taagnaa habeenkiina salaad u taagnaa maalinkii oo dhanna soomanaa adduunyana faraha ka qaaday xadiisku ninka uu ku yimidde waa ninkaa maahayn anigii adiga maaha daa'iman jamaacadda waa iska taqaanaanoo nin baa beri afartan cisho aan kaxaynay mid baa qabto xadiiskaasu ku akhriyey markaa buu i yimid oo wuxuu yihi sheekh xuseen ow anu inima raacayo buu yidhi hee xadiis aad iga qariseen ma lay sheegay buuhi markaasaan ku idhi maxuu haddee xadiisu way badantay annagu culmo ma niine arday wixii culimmada ka soo maqleen dadka u sheeg sheegaannahay muxuu ahaa dee xadiisku waa sida waxaa laygu yidhi naftu xaq bay kugu leedahay islaantu xaq bay kugu leedahay rabbigaa xaq buu kugu leeyahay dee markaad islaanta iga soo kaxayseen ee adduunyada iga soo kaxayseen dee aw xuquuqdiisa uma dayicin buu yidhi <laughs> war xadiisku waa sax weeyaane adiga iyo aniga maanta sidan aan ku jirno aakhiradeennii baa dulman maanta wakhtigeennii adduunyada u batay mise aakhirada baliiga jawaaba midku u batay wakhtigeennii adduunyuu u badan yahay qalbigeenna maanta maxaa ku weyn adduunya mise aakhirada adduunyadaa ku weyn walaalayaal diinta nuqsaanteedu inama taabanaysa maanta laakiin nin walba reerkiisa nuqsaanta soo gaadha way taabanaysaa saa darteed waxaan walaal iskugu nasteexaynaynaa oon isku baraarujinaynaa mar walba inaan diinta qaybta aad ka qaadan karto waad ka qaadan kartaa dadka muslimiintana ilaahay waxa uu ka dalbu yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiican waana walaalo ilahay baa walaalo ka dhiga muslimiinta waxay walaalo ku yihiinna waa maxay alislaam diinta islaamkan walaalo ku nahay diinta islaamka inaan isku qadarina laynaga doonaya walaalayaal oo qofka muslimka muslimka kale waa walaalkii walaalkaa muslimka haddaad wax taraynin sharkaaga ummadda ka hayso calىa kulli muslimin sadaqa waaguu markuu barya buu rasuulku yidhi qofka muslimka sadaqa laga rabaa inuu dhiibo in lam yajid buu yidhi hadduu haysanna fayacmalu biyadihi gacantiisuu shaqo ku abuuri buu nebigu yidhi fayanfac nafsahu naftiisana waxbuu tari wayatasadaqu walaalkiisana muslimkana uu sadaqadaysanoo u siin markaasuu in lam yacmal hadduu samayn markaasuu nebigu uhi yuciinu da almalhuuf qofka dhibaataysan ee loo itaal sheegtay ama qofka kurbadu haysatay madluumka ayuu xooggiisa ku caawinoo uu gurman oo wuxuu leeya war ninkan waa laga gardaranya gardarada ka daaya oo dulmiga naga daaya hadduuna sidaa samayn baa nebiga laga yidhi wuxuu nebigu uhi ya'mur bilkhayri dadku wanaagga fari hadduuna sidaa samayna sharkiisuu ummadda ka haysan uu meel kala fadhiisan intaabaa qofka muminka sadaqa ugu filan buu rasuulku yidhi war muslimka waxaa la doonayaa ummadda inaad wax tarto ood cilmigaaga wax ku tarto oo dhaqaalahaaga wax ku tarto oo caqligaaga wax ku tarto oo xooggaaga wax ku tarto oo hadalkaaga wax ku tarto haddaa intaa midna lagaa waayey sharka adiga ilaahay kugu abuuray dee ummadda meel kala fadhiiso oo axaadiistaa ishordhig sibaab اlmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun buu nebigu yidhi qofka muslimka cayda la caayo faasiqnimo ayaa lagu mutaystaa dilkiisana waaba lagu gaaloobaa buu rasuulku yidhi markaa dadka muslimiintu walaal waa walaalo ilahay baa walaalo ka dhigay waa inaad naftaada ha u noolaan waxaad tidhaahdaa anigu han walaalkay baan u noolahay waxaan hayana walaalkay baan u hayaa khaswadii yarmuuk saddex nin oo asxaabtii nebiga maxamed ka mid a ah, ayaa dhaawac halisa lagu soo gaadhay marka kii horreeye la gaadhay wuxuu leey biyo igu qabta cikrimuhaa markii biyihii la yidhi ha lagu qabto ha la siiyo ayuu wuxuu maqlay mid kaleoo ka shisheeyoo leh biyo biyo markaasuu aniga anuu aan roonahe isaga la gaadha biyaha kii baa lala dul yimid kiina wuxuu maqlay ku kaloo leh biyo marka anuu aan roone ka kale la gaadha saddexdoodii iyadoo ninna biyihii ka ban uu ninba ninka kale u doorbidayu le isaga la gaadha ayaa saddexdii naftu ka wada dhacday mar keliya anuu han dhinto walaalkay ha noolaado muslimiintuna maanta maxay marayaan anuu ha noolaado iska dhimo wixii fiicanna anay igu fiican yihiin wixii xunna aday kugu xun yihiin war waxaasi nolol maaha nolosha islaamku waa maxay walaalayaal waa inaad garataa muslimka walaalkaaya shahaadanaya ya waa gacan adiga kaa maqan intuu kaa maqan yahay almuminu lilmu'mini kalbunyaan saasuu nebigu uhi yashudu bacduhu bacda ka maraykanka halka ugu dambaysa joogee muslimka dhibaataysan ka halkan joogaa la rabaa inuu ka murugood u duceeyo maxaa ducaynaynaa maanta tv-gaa furiyo wax alliya waxa dhimanaya ee dhammaaday waa muslim markaasaa muslimiintii qaarkood jaad bay raabsanayaan jaad cunto wayandur wuxuu arkayaa muslimiintii oo baaba'day oo la baabi'iyey xataa inuu daawado maaha inuu murugooda hayd xaaladda muslimiinta waa in laga murugoodo dhibaatada muslimiinta haysata ninka aan ka murgin ka mid maha buu rasuulku xadiis ku yidhi haddaad ummaddan wax ku tarayn ficilkaaga duca wax ku tar haddaad duca lagaa waayayna sharkaaga ummadda ka hayso oo dadka muslimiinta waxaa la doonayaa inay muslimiintu isku damqadaan saas kugu duubnaadaan caamada iyo culummadu inay isku xidhnaato dhallinyarada iyo odayadu inay isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan innama almu'minuuna ikhwa ummad buu nebigu diyaariyey ummad ninka la odhan jiray qays ibnu maطaطiya alkhasraji masjidkii nabigeennu soo galay alay slat slam waa khasraji halkaa waxaa fadhida ansaar aws khasraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tegay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu hi kuwa haddeetoole maxaa looga baahan yahay buu yidhi kuwa ninku ninku tolkii buu hele mucaad binu jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhay markaasuu mucaad halkaa isagoo hayuu nebiga ninkii u geeyey sal alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmey masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayn khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyaduna aabbayo hooyeynimaa buu ka yidhi faman tacallamahaa ninka luqada carabiyadda ku hadalkayga bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu hi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu idhi kuwa maxaa looga baahan yahay hadeetol waa bilaal bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb aruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddee toole kelmaddaa uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqda mar labaad oo diinta ilahay u ka qaatay isagoo murtadana la soo dilay marka ikhwat aliimaani walislaam khayr baa inaga muuqdaa dad muslimiina oo luqo keliya ku hadlayaan nahay naku ilaahay baa naga dhigay waa ilaahay waa noo nicmeeyey wallaahi nicmadda ay soomaalidu haysato carabtay diintu luqadooda ku soo degta ma haysata maanta masaajidda iyo culummada iyo ardayda xafadatu kitaab illaahiya iyo maaragtaan madaarista iyo nashaadka dacawiga ee meel alliya meeshay soomaali ay degtoo dhan maanta ka socda carabtii qur'aanku luqadooda iyo dalkooda ugu soo degay wallahi inay nicmaddaa haysan maanta ayaan dhawayto annagoo madiinat almunawara joogna xashki eh, imika matcamaan ka cuntaynayna ayaan ku aragnay nin dhallinyaro sacuudia oo surwaal gaaban halkaa ku jooga sita jiwaar masjida nabowi agtiisa macam masaajidkii nebi maxamed aan ka dheerayn ayuu surwaal gaaman sita sheekh ismaaciil baa yidhi orbal xuseen oo eeg buu yidhi haan eegaa baan ka yidhi sheekh waa wax laga murugooday jabuuti oo waddan uu gaal isticmaarsanayeyna sagaashameeyadii baa noogu dambaysay qof surwaal gaaban qaata waxaan ka wadaa nicmadda aan innaku aan haysana maanta saxwada diiniga cilmiga dacwiga masaajidda iyo bii'adda diiniga ee mujtamaceenna luqadeenna ku hadlaya ilaahay siiyey war waa nicmo ilaahayna siiyey ilahay aan ugu mahadinno lain shakartum la asiidannakum shukriguna waa maxay xamdi maaha shukrigu waa shukruuljawaarix bilxamdi taduumu nicam wbishukri tazaadu nicam xamdigu waa ka carabka weeyaan shukriguna waa ka camalka weeyaan salaatu leylkuu nebigu u kacay rakacad keliyuu ku tukaday shan juziya badh ilaa lugihii barreen caaishaa ku tidhi lima tasnacu haada waqad gafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa taأhar muxuu ku jawaabay afalaa uxibu an akuuna cabda hada huwa shukr marka nicmadda ilaahayna siiyey inaan ku shukrino oo masaajideenna tacliinteenna dacwaddeenna khayrka aan ka wada shaqayna soo diyaarma nihin insha allah insha allah dhahada waan isoo ziyaaranay saaad noo soo dhoweyseen ardaydiinna culummadiinna quraadiinna allah iniin soo dhoweeyey ninkana annaguna jabuuti baa nagu soo dhaweynaya noo kaalaya insha allah ya reer nairobi reer isli ma socotaan maxay nagu dhacay waxu baad dhisaysan aqla dhaadheere insha allah khayrkana waan birinaynaa soo diyaar ma nihin dembigeena allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo diinta allah inuu macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allaha u naxariisto muslimiinta meelay joogaan kurbada iyo cidhiidhiga allaha ka qaado muwaafaqayi midnimana muslimiinta meelay joogaan allaha siiyo isma hadayn kara allahayna hadeeyo sala allahu calaa nabiyina muxamed saabixuuni mashaayikh